alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin ayb eh, jawaabta mujmalka waxaan ihi waa cibaarat can arbaci muqadimaat wanatiija jawaabta mujmalka ee shubahaadka lagaga jawaabo guud ahaan ha noqdeen shubahaadku kuwo kusoo arooray towxiid اlcibaada ama abwaabta kale ee diinta iyo ictiqaadka waxa ay jawaabta mujmalka ay ka kooban tahay afar muqadimo iyo natiijo afarta muqadimo ayaa sheegaya aye in maxay inay jiraan adila muxkama laba inay jiraan adila mutashaabiha saddex ana nusuus alwaxyi laa tatanaaqadu walaa tatacaarad annahu laysa bacda alxaqi ila dalaal mar haddii xaqii la garto wax kasta oo khilaafaa waa bail famaada bacd alxaqi ila dalaal natiijadu markaa maxay noqonaysaa marka adiladii muxkamka ahayd anigu aan haysto waxaad deliishanaysaana mutashaabih yahay adiladuna aanay tanaaqudin wax alaalo xaqi khilaafaana uu baail yahay xaqun uu yahay wuxuu muxkamku tusiyey fa ana cala alxaqi wa anta cala baail wاstidlaaluka غayru صaxiix ma fahamteen ya hada yanfacuka fi jamiici abwaab الdiin ayb aljawaab اlmujmal hal huwa khaaص bibaabi twxiid اlcibaada haye fadl caam maxaa ka mid a abwaabta jawaabta mujmalka ay geli karto abwaabta fiqiga sida maxay haye baab اlasmaa wasifaat baab اlqadar baab اliimaan tusaalahaan wuxuu ku yihi ihbaat الصifaati ystalzim الtamhiil wallahu subxaana wa tacaala yaquulu fi kitaabi laysa kamilihi shay waa shuba soo ma haddaanad jawaab gaara oo khaasa oo tafsiili aanad ahay waxaa kugu fila inaad tidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala sifaad buu isu sugay fi kitaabihi nebigiisuna wuu u sugay marka mar hadduu ilaahay isu sugay wixii taa khilaafa ee hor yimaadaa waa adilo muxkama baan hayaa fiiha ihbaat اlasmaaءi wاsifaat ayb jawaabta mujmalkaahi ma xuja laazimaba qaasira mise waa xuja mutacadiya labada waaki aye macnaheedu maxaa looga jeeda marka laba xuja qaasira laazima yaana qofku isagun baa muctaqadkiisa ku difaacanaya qofkan jawaabta mujmalkaa ku jawaabaya laakiin ma aha waxa weeyaan xuja mutacadiya shub ashubha addaara ayuunbu qofku iskaga difaacaya lakiin mid dacwad loo isticmaali karo tatacalaq bاdacwa waifxaami اlmubطiliin wa qalbi اladilati calayhi maaha mid lagu afgurin karo kuwa ahlulbailkaa adiladoodana markaa lagu dabarogi karo maaha masalo kaloo muhima ah ayaynu sheegnay oo qodobka saddexaad qodobka afraad ku tacalluqda annahu leysa bacda alxaqi ila dalaal masaladaas waxay ku saabsanayd uruqu macrifati اlbail waxan inu baail yahay saad ku garanaysaa aye maxaad tidhi ha yani macrifatu maa yanquduhu bitafsiil baadilka adilada burinaysa si faahfaahsan inaad u garanayso taasi waa ariiqo ta labaadna waa macrifat اlxaq macrifat اlxaq waa ariiqu ilaa macrifat اlbaطil mar haddaad garato xaqi wixii ka soo horjeeda khilaafa inuu bailiba taa ku garanaysa marka hal yelzam fi macrifat اlbaطil macrifat ma yanquduhu wayaqdaxuhu bالtafsiil haye laa yelzam waayo dee maaha taas dariiqada quree baadilka lagu garto baadilka taa waa lagu gartaa waxaa kaloo lagu gartaa macrifat اlxaq maxaa u daliila macrifat اlxaq inay daliil u tahay wixii khilaafa inuu bail yihi ma daliilu calى dalik aye famaada bacda اlxaqi ila اdalaal kul ma khaalafa اlxaqa inuu dalaal yahay ayuu ilahi subxana wa tacaala uu sheegay qofku si uu jawaab mujmala ugu helo shubha fi jamiici abwaab اddiin ma ladii yalzamuh maxaa waajib ku ah si uu jawaab mujmala u helo aye mutuunta la mutuuntu waa haynoo dambayso lakin maxaa waajib ku ah marka hore suu jawaab mujmalo u helo aye yajib calayhi ixkaam اmuxkamaat dabd اlusuul baab kastoo abwaabta diinta kamida muxkamaadkiisa waa inuu usuushiisa iyo qawaaciddiisa adilada yaqiiniga ku dhisanna waa inuu xifdiyo waadix sooma madin ayna madinatu dalik ayna madinatu dalika ixkaam almuxkamaat wa dabd halkee loo filaya macnaa laga heli karaa aye saalex almutuun nacam waxaa laga helaya mutuunta sawaء kanat اlmutuunu jaamica aw mualafa fi fani mucayan fi baabi mucayan oo imika tusaale ahaan haddii aada dabdiso mutuuntan towxiid اlcibaada aynu dhiganayno muxkamaadkii baa ku yaala iyo usuushii baabkaas ayaa ku taala kadalika haddii aada aad si fiican u barato ad fahanto ad xifdido alcaqiida alwasitiya abwaabtii muctaqadka in badan oo ka mid ah alcaqiida alwasitiya ku qoran muxkamaadkeedii baa ku qoran baab alasmaa wasifaat baab liimaan baab lqadar baab liimaan bilyowm alaakhir iyo wixii la halmaala marka yajibu ixkaam lmuxkamaat wa dabd اlusuul الإنسان لا يمكنه أن يجيب عن الشبهات بجواب مجمل حتى تكون عنده محكمات يقينية وأصول منضبطة طيب مصنفku رaحimه الlahu taعaalى wuxuu tilmaamay marka ahamiyada ay leedahay jawaabta mujmalkaahi wuxu uhi hada jawaab jayid sadiid sawaab yasudu masadahu walakin laa yafhamu ila ma wafaqahu llahu tacaala dadku inta badan waxay raadiyaan jawaab mufasala bay raadiyaan jawaabta markaa mufasalkaina dee takhusu shubhata bicayniha shubha ayuunbay jawaab u noqotaa jamiic shubahaat jawaab uma noqon karto ama jawaabta mujmalka ahi fayasluxu an yakuna jawaaba ljamiic shubahaat shubahaadka oo dhan ayaa lagaga jawaabi karaa marka towfiiq ullahi baa lagu garanayaa ahamiyadda ay leedahay aljawaab اlmujmal wakadalika jawaabta mujmalkaas aynu sheegnay waxaa shardi u ah ixkaam اlmuxkamaat wa dabd اlusuul fainahu shanigu wuxuu yahay kama qaala tacaalى wma yulaqaha ila اladiina sabruu wma yulaqaha ila duu xadin cadiim aayaddani mawduucan musanifku raxima llahu tacala uu ka hadlayo kumay soo degin masalada asaalatan ay ka hadlaysaa waa fi masala dafci sayiati bilxasana ilah wuxu uhi idfac bilati hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaanahu waliyun xamiid wma yulaqaaha ila aladiina sabruu wama yulaqaaha ila duu xadin cadiim aayadda wuxuu usoo qaatay in jawaabta mujmalka ah qofka ilaahay subxana watacaala inuu waafajiyo qiimaheeda u gartaa ay tahay wax weyn xadun cadiim iyo nicmo weyn oo ilaahay subxana watacaala addoonka uu siiyey ayib intaynaan gelin eh, jawaabaha mufasalkaa intaynaan gelin sheekhu raximah llahu tacaala jawaabta mujmalka a tusaale ayuu u keenay wuxu hi ida qaala laka bacd mushrikiin alaa ina awliyaa اllahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun macnaa ilaahay wuxuu yihi awliyada ilaahay baqa dushooda ma ahaan mana murugoonayaan taasina darajadoodii mansiladooda tusinaysaa marka macnuhu waxa weeye aayaddu waxay daliil u tahay in awliyada la baryi karo oo loo ciirsan karo oo lagu irkan karo markaa dee wax loo gowrici karo iyada lagu xusayo oo qadarkooda la muujinayo oo ina shafaacata xaqun wuxuu ihi shafaacadu waa xaq waa wax jira bimacnaa taxaqiq lwujuud weeye shafaacadu marka dee anagoo shafaaca doonayna aanu baryaynaa shafaacaduna waa wax jiro nusuusta kusoo arooray oo ina alambiyaaa lahum jahun cinda allah ay manzila ayay ilaahay agtiisa ku marka mar haddee ilaahay manzile ku leeyihin ilaahay baanu waasito uga dhiganayna weyaan macno oo iyagaanu baryaynaa si ay ilaahay subxana watacaala noogu baryaan aw dakara kalaama linabiy istadilu bihi calaa shay min baili xadiid macnihiisaba aad garatid aanad garanayn tusaale ahaan sixadiisa so idaa aciyatkum lumuur facalaykum biasxaabi lqubuur iyo low ictiqadtum fii xajarin lanafacakum ama xadiidka sixadiisa <coughs> waad garanaysaa laakiin macnihiisa iyo jawaab mufasalo laga bixin karayaanad garanayn isdilu bi calى shay min baطili waanta laa taf macna اkalaam aladi dakarahu fajawaabhu biqowlika yaعni jawaab mujmalo ugu jawaab waxaad tidhaahdaa horta waxaad jirtaa adiladu waxay uqeybsantaa muxkam iyo mutashaabih dadkuna labay uqeybsameen kuwa muxkamka raaca mutashaabihaana u celiya iyo kuwa muxkamka ka taga oo mutashaabiha raaca kuwaana ilaahay u dhaleeciyey waxaanu tilmaamay quluubtooda xaqa ka iishanta faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna ma tashaabaha minh macno waxa weeye markaa adilada muxkamkii waxay tusisay in cibaadada ilaahay uu la gaariyey barye noqoto gowrac ha noqoto wax kale ha noqoto cibaadatu gayr اllah atawajuh bاlcibaadati ilى gayr اllahi inayna shirki tahy ee adilada muxkamkii tusisay waxaa kaloo adilada muxkamkii ay tusisay mushrikiintu iyagoo ilaahay rabbinimadiisa qirsanaa ilaahay inuu abuuray arsaaqo leeyahay maamulo dhib iyo dheefba ilaahay uu isagu hayo intaa iyagoo qirsanaa haddana inay mushrikiin ahay waxay mushrikiin ku noqdeenna adiladu waxay ku sheegtay inay malaa'igta markaa baryeen cibaadooyin ay ula jihaysteen ama ambiyada ama awliyada ama saalixiinta iyagoo shafaacadoona ama qurbadoona marka anigu intaasaan hayaa wixii intaa khilaafsanna waa baail weeye intaas waa xaqi wixii intaa khilaafsanna waa baail marka waxaanad ku hadlayso oo ah awliyaa la baryi karaa iyo shafaacaa jirto taasaa markaa ii banaynaysa inaan awliyada baryo iyo ambiyada la baryi karaa iyo xadiidkana u daliil wax baaila weeye lannahu mukhaalif lilxaq aladi dalla caleyh lmuxkam oo wax khilaafsan xaqii uu tusiye daliilka muxkamkii masaaishani aada bay muhiim u tahay ya alabat alcilm laabudda min dabdiha masalada markaa uu sheegay oo ah wamaa dakartuhu laka min ana allaha dakara ay fajaawibhu ma dakartuhu laka min ana allaha dakara ana almushrikiina yuqiruuna birububiya وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه wuxuu ujeedaa mushrikiintii ilaahay uu gaalaysiiyey inay gaala yihiin uu ku xukumay shirkum lam yakun lam yakun liannahum ictiqaduu rububiyata fii gayr illah shirkigoodu kumuu iman in cidaan ilaahay ahayn rabbi ay u ictiqaadeen ama alistiqlaal bitaahiir ee in kufaar inay yihiin lagu xukumo mushrikiin inay yihiin iyo wixii ka farcamaya xukumkaas waxay ka dhalatay wainama lcibaadatihim gayr اllah ilahay cid aana inay caabudeen musanifkuna uu sheegi doonaa su-aal buu keeni doonaa odhanaysa kaagan mushrigaayow ma nala qirsan tahay mushrikiintu inay caabudeen cid aan ilaahay ahayn mushrikiintii nebigu la dagaalam wuxuu odhan doonaa haa buu ku jawaabi doonaa mushrigu waxaad tidhaahdaa bal siday u caabudi jireen noo sifee cibaadaadka mushrikiintu u samayn jireen ciddaan ilaahay ahayn maxay ahaayeen bal noo sifee waa su-aal muhima soo ma ma waxay ictiqaadsanaayeen ilaahay cidaana inay wax abuurto cibaadadu taasee ama inay arsaaqdo ama inay caalamka leedahay ama inay maamusho ama inay nafciyo dur rahayso hadduu taa yidhaahda dee waxaa arinkiisaa beeninaya adiladaa beeninaysa qur-aan iyo sunnaba leh ee tilmaamaysa intaa ilaahay cidaan ahayn inaanay u ogolayn cibaadadooduna inay ahayd uun waxay maanta mushrikiintu samaynayaan oo baryo cibaadaday mushrikiintu asnaamta iyo makhluuqaadka kala duwan caabudi jireen wax kale ma ahayn waxay ahayn inay baryaan waxayd inay u gowracaan waxayd inay u nadraan kuwaasun bay ahayn intay maanta mushrikiintan mutaahiriinta ay u sameeyaan qubuuraha iyo wixii la halmaala arinka labaad jumladan sheekhu uu ku sheegay waxa weeye ana alxaamil lahum calى shirki huwa طalb اlqurbati washafaaca waxaa shirkiga ku kalifayay wuxuu ahaa inay shafaacadoon iyo ilaahay inay u dhowaadaan maca qowlihim hawlaai shufcauna cinda allah ilaahayna subxaana watacaala nahaa can الshirki nahya caama wakada rasuuluh shirkiga ilaahay ma kala qaadqaadinoo ma oran in ilaahay shariik looga dhigo dhagxanta iyo geedaha iyo xidigaha iyo qoraxda iyo dayaxa iyo waa shirki uma banaana laakiin malaaigta iyo ambiyada iyo saalixiinta iyo jinka iyo insigiiyo waa iska oreydho waa iska fasaxantay ma odhan shirkigiina waxaa lagu macaneeyey jaclu shayin min khasaais illaahi wa xuquuqihi ligayrihi marka saddexdaa arimood ayuu sheekhu sheegay in jawaabta mujmalka ay kamid tahay in mushrikiintu shirkigoodu aanu ahayn ictiqaad rububiya fii kayr illah shirkigoodu waa fi lcibaada cibaadada ilahay cidan ay caabudan waxaa ku kalifayay inuu ahaa shafaacadoon iyo qurbadoon ilaahay subxaana wa tacaala wakadalika rasuuluhu inuu diido si guudu u diiday shay min alcibaadaat duca ha noqdo gowra ha noqdo wax kale ha noqdo ilahay cid aan ahayn in loo sameeyo waay waxaa kaloo halkan aynu ka fahnay ana mujarad istidlaal laa ystalzim اlisaaba qof kasta oo daliil sheegay taa ka dhalan maysa inuu saxsan yahay wkulu mubطilin ystadilu bishay min aladilati اlcaqliyati aw الnaqliya mid kastoo saaxibu baili waxbuu deliishanaya daliil caqliya ama daliil naqliya ah, quraan ama xadiia ama aaaara waxbuu deliishanaya ah. walaa yacni hada anahu musiib taana macnaheedu maaha inuu saxsan yahay falaa budda min anadari fi dilaalati nas qofku markuu wax deliishado awalan waxaa la eegayaa horta daliilkani daliil jira mayi horta wax daliil noqon kara mayi hadduu hebel baa yihi hebel wuxus daliil maaha waan ku riyooda daliil maaha waan tajribeeye dliil ma ah hadduu waxaan wax asalaan daliil noqon kara yahay hadduu qur'aan yahay qur'aanku waa sugan yahay hadduu xadiiii wax sugan horta mayi mar saddexaadka hadduu sugnaado waxaa la eegayaa fi dilaalati الnas hal hiya muwaafiqa lima اstadla bihi calayh am la naskani waxaan u deliishaday ma tusinaya mise tusin maayo oo iminka alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanun waa deliil waana deliil sugan halkay aayaddani ka sheegtay halkay aayaddani ku sheegtay oo ay ka tilmaantay in awliyada la bari karo weyn haada aayaddani waxay noo sheegtay wax awliyada ilaahay u ballan qaaday awliyaa wax ilaahay u ballan qaaday anhu laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun laakiin in iyaga lagu tacaluqa iyo in la baryo iyo in loo gowraca iyo halka aadi kaga jirta weyn qofku inuu weli ilaahay yahayna laa ystalzim haada in cibaadaadkii ilaahay xaqa u lahaa isaga la siiyo oo awliyanimadu ma gaadhsiinaysa derajada noocaas fa huwa makhluuq wain kaanat lahu manzila cinda allahi tabarak wa tacala nusuusta shafaacada sheegaysa halkay kaga jirtaa in shafaacada dadka laga baryo bal nusuustu waxay tilmaamaysaa nusuustu shafaaca shafaacadu inaanay dhacayn ilaa biidn illah man da ladii yashfacu cindahu ila biidn shafaacada inuu ilaahay leeyahy lilahi shafaacatu jamiica nebigu inaanu shafaaco qaadayn ilaa ilaahay uu fasaxo marka shafaacadu inuu ilaahay iska leeyahay ayay tilmaamaysaa oo cidina markaana iska shafeeco qaadi karin ilaa ilaahay uu ogolaado halkay nusuusu shafaaca kaga jirtaa in makhluuqaad la baryo ama loo gowraco waxyaabo cibaadaada iyaga loo sameeyo ambiyadu ilahay agtiisa manziliyo derajo waa ku leeyihi laakiin derajadaasi marnaba gaadhsiin mayso in sifaadkii ilaahay lagu sifeeyo nebigu isagoo derajo ilaahay agtiisa ku leh markay tidhi inantii geeraaraysay wafiina nabiyun yaclamu maa fii kadin muxuu yidhi iska daaya jaahun wamanzilatun cinda allahi buu ihi la daci hada waquli bladii kuntum taquuliin in wasfigii ilaahay la siiye rasuulku alayh salatu salaam uu diiday maa shaa allah washita markii la yihi isagoo hadda mashiica leh ilaahayna mashiica waa ley isaguna mashiica waa leey laakiin in doonistiis iyo doonistii ilaahay la maseeyo oo la simo oo waxaan tartiib keensanaha in la ysugu cadfo iyadoo ka sahlan in la baryo ama loo gowraco iyadoo ka sahlan oo dee mar walba shirka akbara aan ahayn halka baryada iyo gowraca iyo mar walba shirka akbar ay yihiin oo shirka asqara noqon karta haddana rasuulku wuxuu yihi waad garanaysaan ajacaltanii lilaahi nidda bal maa sha allah waxda waay wakadalika in cibaadaadki iyaga loo sameeyo mansiladooda iyo darajadoodu gaadhsiin mayso oo xuquuqda allaha khaaliqa iyo xuquuqda makhluuqu walow ilahay agtiis darajaha ku way kala xadaysantah marnaba makhluuqu xuquuqda ilaahay kuma heli karo inuu yahay makhluuq mucadama oo lahu manzila cinda allahi tabaaraka wa tacaala halka waxaynu ka gelaynaa jawaabtii mufasalka ahayd aljawaab almufasal waa maxay waa aljawaab aladi yakusu shubhata bicayniha waa jawaabta markaa shubho si gaara jawaab ugu ah had iyo inta badan eh, jawaabta mufasalka ay takunu akara min wajhin way faahfaahsan tahayo inta badan sida khaalibka ah. dhowr weji markaa shubhada lagaga jawaabaya laba iyo wax ka badan waa dhici kartaa jawaabta mufasalka ah inay noqoto wejhun waaxid shubhada lagaga jawaabayo wama ljawaabu buu ihi musanifku jawaabtimiya almufasalu ee faahfaahsanayd faina acdaa allahi ilaahay cadowgiisa mushrikiintu uga jeedaay lahum ictiraadaatu kaiira waxay leeyihiin bushimo fara badanoo calaa diini rusul rususha diinta ilaahay uu soo dhiibay ay ku soo aroorinayaan ictiraadaadkaasoo yasuduuna biha ay kaga hor istaag ay ku hor istaagayaan yasuduuna ay hor istaagayaan biha sababteeda annaasa dadkii canhu ay can diini rusul diinta rususha ay ka hor istaagayaan marka nisbat اdiin ilى الrusul waa nisbat tabliiq oo rususha waxaa diinta loogu nisbeeyey loogu idaafeeyey lanna waa mubaligiintii weeyi ilahay haddii loo idaafeeyo la hahdo calى diin illahina waa inuu diintu ay tahay min sharci illah ana allah huwa lmusharic xaqiiqatan shubahadan markaa shubahaadkooda iyo ictiraadaadkooda ujeedada ay ka leeyihiin bu musanifku sheege wuxu yasuduuna biha annaasa canhu minha shubahadii koobaad waa taas halkaa ku qora ashubhat اlula waa shubahadii koobaad minha waxaa ka mida shubahaadkaas qowluhum ay yidhahdaan mushrikiintu naxnu anagu laa nushriku bilahi ilahay uma shariik yeelno shirki ma samayno bal nashadu waxaanu qiraynaa annahu laa yakhluqu inaanu abuurin walaa yarzuqu aanu arsaaqin walaa yanfacu oo aanu markaa wax tarin walaa yaduru aanu dhibin ila allahu ilaahay mooyaane waxdahu xaalo uu kelidii yahay oo laa shariika la wadaage lahu isaga aanu u sugnaan wa anna muxamadan baanu qiraynaa in nebi maxamed sala allah aleh wasalam laa ymliku aanu u hana linafsihi naftiisa nafcan waxtar walaa daran iyo dhib difaaci toona fadla can cabdilqaadir cabdilqaadir ka kaalay aw hayri ama cid kalo cabdiqaadir daa cid kastoo kalena daaya walaakiin hase yeeshee ana anigu mudnimun waxaan ahay mid dembaaba wasaalixuuna dadka wanaagsanna lahum waxaa u sugan jaahun ay manzilatun baa u sugan cinda allahi ilahi agtiisa wa alubu waan doonayaa min allahi ilahay baan wax ka doonayaa bihim ey mutawasitan bihim xaalo aan ahay mid iyaga sii maraya halkaa mutawasilan lama qadaraya mutawasitan ayaa la qadaraya mutawasitan xaalo aan ahay mid sii maraya bihim iyaga markaa shubhadan madmuunkeedu waa maxay aan kuusoo koobo nuxurka shubhadani waxa weeye xasru shirki fi shirki fi rububiya xasru shirki fi shirki fi rububiya waa in lagu koobo shirkiga rububiyada gala xasru shirki fi shirki fi rububiya la ihahdo shirkiga rububiyada gala mooyaane shirki kale ma jiro waxa mushriga qofka yidhaahdo ilaahay cidaan ahayn baa wax abuurta ama arsaaqda ama nafciyo duri haysa ama caalamkan maamusha iyo wixii la halmaada in shubhada nuxurkeedu uu sidaayana waxaa tusinaya qowlka uu yihi mubطilku naxnu laa nushriku biاllaah deetana uu ku fasiray annagu shirki ma samayno waayo dee waxaan aaminsannahay anahu laa yakhluq walaa yarzuq walaa yanfacu walaa yaduru walaa yudabiru umuura alcaalam ila allah waxdahu laa shariika lah markaa shirkiga wuu iska beri yeelaya waa maxay waa shirku fi ruubiya buu iska beri yeelaya marka shirkigii buu ku ururiyey shirkiga ruubiyada gala waxay ka dhigan tahay inuu leeyahay waxaa mushriga un qofka sifaat rububiya cidaan ilaahay ahayn siiya oo cidaan ilahay ahayn ka aamina anahu yastaqilu bاtaأhiiri wالtadbiir inuu la madax banaan yahay saamaynta iyo maamulka caalamka macna hadalkiisu waxa weeye ana man waxad allaha fi rububiya wain ashraka fi luluhiyati fahuwa muwaxidu qofka ilaahay rabbinimo ku gooni yeela idha ilaahay kelidii baa rabbi ah ee aamino ilaah inuu yahay alkhaaliqu almaaliku alraasiqu almuxyi almumiit almudabbir lishu'uuni اlkhalq waa muwaxid walow cibaadaadka qaarkood cidaan aan ilaahayn u sameeyo iyadoo ujeeddada ugu sameynaya ay tahay inuu ilaahay usii maro hadalkan macnihiis waa sidaas masaladanna waa mas'alo ay la soo dariyeen mutaakhiriinta ashcariyada iyo qubuuriyiinta oo haddii la weydiiyo shirki waa maxay shirkigu waa ictiqaadu alictiqaadu biana gayr اllahi yastaqilu bالtaأhiiri wالtadbiir saasay odhanayaan macnaa shirki waa in ilaahay cid aan ahayn aad rabbi ka aaminto ama sifaatkii rabbi wax kamid aad ku sifayso shirki waa intaas inta haddaad ka badbaaddo shirki waad ka badbaadda taasina waa bail waa mukhaalifu linusuusi walikalaami الsalaf la shirki gebigiisaba wuxuu ku kooban yahay ashirku fi rububiya waa mid nusuusta khilaafsan iyo hadalka salafka iyo fahmhum linusuus shirkigu sidaynu sheegnay waa jaclu ma lilahi ligayr اllah waa wixii ilaahay uu lahaa cid kale in loo loo yeelo ama jamcu gayr اllahi maca allah fima laa yajuusu ila lilah waa in ilaahay iyo cid kale lagu kulmiyo wax ilaahay unuu la gaariyey oo isaga cid aan ahayn aan u banaanayn sawaء fi الrububiyati aw fi اluluhiya taasi ha gasho rububiyada ama uluhiyada ha gasho iyadoon cid aan ilaahay ahayn rabbi laga aaminin ama sifaatkii rabbi aan la siin in haddii cibaado loola jihaysta ay shirki noqonayso qur-aanka caddeeyey wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shaya ilaah oo qura caabuda ha u shariik yeelina bimacnaa cibaadada cid aan ilaahayna siinina lama odrhan ictaqiduu alruubiyata fi اllah walaa tactaqiduuha fi gayr اllah lama odhan ee waxaa la caddeeyey shirkigii markaa jiray ee muntashirka ahaabaa la tasriixiyo ah shirku fi lcibaada waxaana aayaddu caddaynaysaa ana alinsaana yakuunu mushrikan bicibaadatihi ligayr illah insaanku inuu mushrik ku noqonayo caabudista ilaahay cid aynu caabuday iyo aanu cid ilaahay ahayn rabbi ka ictiqaadin ma sifaadkii rabbi aanu siinin be waxaa lamid a qowl lahi tacala faman kaana yarjuu liqaءa rabbi falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbi axada bicibaadati rabbi birububiyati rabbi miyaa la yihi bicibaadati rabbihi axada cibaadada rabbi yaanu cid kula shuraakaysiinin lama odrhan walaa yushrik birububiyati rabbihi axada ayaddu waxay sariix ku tahay ku caddahay ana jacala cibaada ligayr اllah aw cibaadaةu gayr اllahi maca allah inaan cid aan ilaahn iyo ilaahay labadaba la caabudaa inay tahay shirki ayay ku cadday walow qofkaasi yaanu aaminsanaanba ciddan inay rabbi tahay ama sifaatkii rabbi inay leedahay waa laga indha tiray qur-aanka kariimka ah masaaishaas sidaa ugu cad waxaa la mida qowluhu tacaalى wma yuminu akarhm biاllahi ila wahum mushrikuun badankoodu rabbi rumayn maayaan ilaa xaalo ay shiri ku sifaysan yihin mooyaane waa maxay iimaankan loo sugay iimaanka loo sugay waa iimaanu birububiyat illaah ilaahay wuxuu aayadda ku sheegay ilaahay rabbinimadiisa inay rumaysnaayeen intaa uu sheegaya kan mushrigaay yashhaduuna annahu laa yakhluqu walaa yarzuqu walaa yanfacu walaa yaduru ila allah haddana isla markaa iyagoo intaa rumaysan mushrikiin bay ahaayeen hadday ilaahay rabbinimadiisa rumaysnaayeen fiima kaana shirku shirkigoodu muxuu dhex dhacay haye waa su-aal fi lcibaada yaa sida aayadda u fasiray ma ibnu taymiye ibnu cabdilwahaabiga saa u fasiray aayadda saxaabadii rasuulka ayaa sida sidaa u fasiray taabiciintii ka dambeeyaa u fasiray culamaau islaam baa isku waafaqay ilaa ay yimaadeen kuwan mutaakhiriinta ee shirkiga ku koobaya shirku fi rububiya ibnu cabaas radi allahu canhu wuxu uhi markuu aayaddan fasirayey min iimaanihim iimaankooda aayaddu ay u sugtay waxaa ka mid a ah, ida qiila lahu man khalaqa asamaa waman khalaqa alarda waman khalaqa aljibaal qaaluu allahu e allahu khalaqa kula dalik ilahay baa abuuray bay ku jawaabayen whum waxaal bay saa ku jawaabayeen hum mushrikuuna buu ihi ibn cabaas taas maxay daliil u tahay shirkigu inaanu ku koobnay ashirku fi rububiya isagoo qofku waa muwaxid fi rububiya inuu mushrik noqon karo ida jacala shaya min alcibaadaati ligayr اllah aw jamaca maca allahi gayrahu fi اlcibaada waxaa kaloo eh, ibnu jariir abri baa tafsiirkiisa ku wariyey waxaa kalou yihi salhum man khalaqahum waman khalaqa asamaawaati waalarda fasayaquuluuna waxay odhan allaahu baa abuuray fadalika iimaanuhum inuu ilaahay kelidii khaaliq yahay maalik yahay raasiq yahay muxyiyahy mumiit yahay mudabir yahay rumaysnaantay rumaysnaayeen waa iimaanka ilaahay ku sheegay uu yihi wamaa yuuminu akaruhum biاllah ilaa hum mushrikuun wahum yacbuduuna gayrahu ilaa wahum mushrikuunana muxuu ku fasiray ibnu cabaas wahum yacbuduuna ayra shirkigan ilaahay subxana wa tacala u nisbeeyey maa shirkun fi rububiya ee waa shirkun fi lcibaada taasina maxay daliil u tahay ana ashirka laa yanxasiru fi shirki fi rububiya shirku inaanu ku koobnayn rububiyada oo qura ee uluhiyada ogolo alasmaa wasifaat ogolo mar kasta oo wax ilaahay ula gaar ahaa ama kelidii xaqu u lahaa cid kale lagu shurakaysiiyo ama cid kaleba si dhamaystiran loo siiyo waa shirki waa yahay caطana wuxuu yihi iimaanuhum waa qowluhum allahu khalaqana wa huwa yarzuquna wa yumiituna iimaanka ilaahay uu sugaya waa kaas fahada iimaanu maca shirki fii cibaadatihm gayr اllah shirkigoodu inuu ahaa shirku fi lcibaada u tilmaamay oo shirkigu aanu gelinu rububiyada cibaadadana u galo wajaclu cibaadati ligayr اllah walow kana liطalb اlqurbati washafaaca inuu shirki yahay buu tilmaamay ibnu jariir baa wariyey shacbina wuxuu yihi yaclamuuna anahu rabuhum waxay garanaya yaqiinsan ilaha inuu rabbigood yahay wa anahu khalaqahum wahum yushrikuuna bihi fi lcibaada qataadana wuxu uhi inaka lasta talqa axada minhum mid kastoo iyaga ka midoo aada la kulantaa ilaa ambaaka wuxuu kuugu waramayaa ana allaha rabuhu mid odhanaya cid kalaa rabbiyaa ma jiro wa huwa aladii khalaqahu warasaqahu wahuwa mushrikun fii cibaadatihi marka shirku laa yanxasir fi shirki fi rububiya bal min ashirki atashriiku fi lcibaada qaala mujaahid kanuu yaclamuuna ana allaha rab ana allaha rabuhum wahuwa khaaliqum wahuwa raasiqum wa kanuu maca dalika yushrikuun saciid ibn mansuur baa sunantiisa ku wariyey qala ibnu jariir aayadda macnaheed isagoo sheegaya wma yuqiru haؤulaaءi biاllah anahu khaaliqu waraasiquhu wa khaaliqu kuli shay ila wahum mushrikuuna fi cibaadatihim alawthaana walasnaam yani qirista ay qirayaan ilahay inuu yahay khaaliqoodi iyo raasiqoodi iyo shay kasta ka abuuray waxa ula socota shirku fi cibaadati mushrikiin ku noqdayna waa taas qaala waiimaanu billaahi huwa qowluhum iimaankana ilaahay rumaysnaayeena ilaahay aayadda ku sheegay qowlkooda way ay idhahdaan khaaliquna waraasiquna wamumiituna wamuxyiina waishraakuhum shirkigoodana ilaahay ayadda ku sheegay u hi wahum mushrikuun huwa jacluhum lilaahi fii cibaadatihi wa ducaa'ih xataa ducadu si gaara ah xususo mar kasta oo min baab tamhiil cibaadadu tusaale uga dhigaya huwa jacluhum lilaahi fii cibaadatihi wa ducaa'ih falaa yukhlisuuna lahu fi اطalabi minhu waxdah ilaahay uma saafi yeelaan uma barax tiraan inay kelidii baryaan ee ilaahay iyo cid kale wada baryaan markay barwaaqaysanayna cid kaley baryaan binaxwi hada qaala ahlu tawiil bui ahlu tafsiir saas yidhaaheen hadalka ibnu jariire aayaddaa ku saabsan oo weliba fara badan haddii magaca ibnu jariir laga jaro khuraafiyiintan mutaakhiriinta waxay odhan lahaayeen ibnu taymiya yidhi ibnu cabdiwahaab baa yidhi saasay odhan lahayen waxaa la mid a ah hadalka khazaali iyo raazi iyo raggooduba ay yidhaahdeen haddii magaca wadaadadooda laga jari lahaa oo la hadalkan ka waran hmm wixii wahaabiyada wahaabiyada tidhaahda mushrikiintu muminiin bay ahaayeen sidaa uma ilaaqno muminuuna birububiyat illaahi bay ahaayeen mushrikuuna fii cibaadati bay ahaayeen iimaan mulaqa uma sugayno soo ma iimaan muqayadoo rububiyada ku qaydan marka taasi waxay tusinaysaa in la idhaha shirkigu cibaadadu ku urursan yahay wuxuu ku urursan yahay rububiyada inay baail tahay oo shirkigu uu yahay jamcu gayr اlahi mac allah fima laa yajuusu ila lilah rabbinimana ilahay unbaa iskale haddii cid kale rabbinimo lagu sheego ama sifaadkii rabbi la siiyo waa shirki cibaadana ilaahay unbaa kelidii xaq u leh oo isagunbaa allah ah cid kaloo xaq ulihina ma jirto oo laa ilaaha ila allah waa macnaha ay tusisay haddii cid kale cibaadadii wax laga siiyo waa shirki arrin muhima baa iman doonto ah maxaa cibaado ah? imika si toosa ah ku odhan maayaan ilaahay cid aanayn baa la caabudi karaa laakiin wixii cibaado ahaabay magaca cibaado kala cararayaan si ay waxa weeyaan ceebta shirkiga isaga duwaan waynu arki doonaa waxay cibaado ku macneeyeen maantana qaar badan weliba waktigan in masalada lafamaad ba muhimuta masalada dib baa loo soo celiyey masalada ku saabsan daabit muran badan baanay ka keenaan mushrikiintu maxaa maxaa horta cibaada bal sheeg bay ku odhanayaan iyaguna waxbay cibaado u yaqaaniin ahlu sunna waxbay cibaado u yaqaaniin waxa u garqaadaya kale xukumayaan waa nusuusta iyo adiladu maxay cibaado ku sheegtay salafkuse maxay cibaado u yaqaaneen masaladaas waa inoo socota insha allah shubha sideedoo gaara baynu ka dhigi doonaa maxay cibaado ku sheegeen maxaase waxaa lagaga jawaabaya waayo marka musanifku raximah llahu tacaala wuxuu yihi jawaabtii shubhadan fajaawibu waxaad ugu jawaabtaa bimaa taqadama wixii soo hormaray oo maxay ah adiladii tusinaysay ana almushrikiina alawaliin kaanuu muqiriina birububiyat illah haddaad leedahay anigu shirki ma sameeyo bidaliil inaan leeyahay laa yakhluqu walaa yarzuqu walaa yanfacu walaa yaduru ila allah walaa yamliku nafca wadura axadu ila allah taasaa u daliil inaan mushrik ahayn waxaa lagu leeyahay abujahal iyo abulahab iyo mushrikiintiiba intaa way lahaayeen haddana waxaynu isku waafaqsanay inay mushrikiin ahaayeen waxay mushrikiin ku noqdeenna waa intaa adiguba aada leeda ad qirsanta inaad samayso oo ilaahay cidaana inaad barido oad e, qurbaan u samayso si ciddaasi ilaahay adiga ay kuugu bariday wax kuugu waxaa soo horo maray oo ah adiladii tilmaamaysay anahum ma kaanuu yactiqiduun rububiyata fii macbuudaatihim macbuudaadkoodu inay rabbiye yihiin may aaminsanayn bal waxay aaminsaneen inay yihiin makhluuqiin marbuubiina oo talbiyadooda u fiirso sida muslim saxiixiisa ku wariyey labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ilaa shariikan huwa laka waa mamluuku lilaahi soo markiisa inay rabbi ku sheegaan iska daaya malaktahu adigu isaga aad leedahay wama malak isagoo aan waxba lahayn ama malaktahu waladii malaka isaga iyo wuxuu haystaba adigu aada leedahay saasay ka aaminsanaayeen macbuudaadkooda saasoo kale adilada tilmaamaysa waxaad ugu jawaabtay adilada tilmaamaysa waxay mushrikiin ku noqdeen inuu ahaa inay qurbaan u samayn jireen makhluuqaad sida ku iman doonta shubahaadka soo socda jawaabtooda makhluuqaadkaasi oo kala duwan oo asnaam leh oo saalixiin leh oo malaa'ig leh oo jin leh oo insi leh ujeeddada ay qurbaanka ugu sameynayeenna inaanay ahayn inay aaminsanaan inuu rabbigood yahay waxaanay caabudayaan ee ujeeddadu ay ku koobnayd oo maxsuur ay ku ahayd mid ku urursan inay doonayeen inuu shafeeco qaada un oo ilaahay u dhaweeyey inta adiguba aada leedahay waan sameeyaa aada leedahay walaakin ana mudnibun iyaguba saasunbay lahayn annagu dad iska khalad iyo gaf badan baanu nahay marka ma haboono inaan anagu ilaahay toos ula xidhiidhno cid annaga naga wanaagsan baanu ilahay usii maraynaa intaasuma iyaguna lahayn shaydaankaa taa ku waswaasiyo o idinku toos ilahay uma caabudi kartaan oo dembigiina ayaa badan maxaanu samaynaa kuwan caabuda kuwana cibaadadiina ilaahay ha u gudbiyaane kuwana shaydaankaa taa ku waswaasiye wailaa halkay shareecada kaga taalla in cibaado cid kale la sii mariyo ciddaa inta la caabudo la idhahdo ciddaasa ilahay u gudbinaysa wsaalixuuna lahum jahun cinda allahi watluu min allahi bihim wa atluu min allaahi bihim taas waa inaad fahamto uma bihim ila allah oo ilaahay baan baryayaa ilaahay baan wax weydiisanayaa laakiin ilaahay waxaan ku baryayaa jaahooda ama daatadooda ama jaahooda iyo mansiloodan ilahay ku baryaya macnuu saasi maaha iska ilaali dad kitaabkan dhigaya saahu macanayn waayo kaasi shirkiba maaha de waa tawasul bidciya kaas haddaad tidhaahdo allahuma bijaahi nabiyika calimnii cilma naafican ma allaahuma binabiyika calimnii cilma naafican dee nebiga maad baryina ilaahay baad bariday soo ma laakiin nebiga daatadiisa iyo jaahiisa iyo mansiladiisa waxaad ka dhigtay maa tatawasulu bihi ilallah wixii aad ilaahay ugu dhowaanaysay baad ka dhigtay in ilaahay daatada nebiga iyo jaahiisa loogu dhowaadaana shareecada kumay soo aroorin bidcun baad samaysay waman camila camala laysa caleyh amruna fahuwa raddun markaa sidaa uma jeedo maxaynu nidhi waatluu min allaahi ilaahay baan wax weydiisanayaa bihim mutawasiطan bihim anoo iyaga waasito ka dhiganaya oo macnu waa maxay macnu waxa weeye macna hada اkalaam waxa weeyaan asأl الnabiya aw اlwaliya wa huwa yasأl اllaha anuu isagaan barya toos baan u barya waxaan odhanayaa malku jibriilo caruur isi nebi maxamed ow caruur isi cabdulqaadirow arsaaqada i ballaadi jaylaaniyow xanuunkan iyo cudurkan haya iga dulqaado iga shaafi yani cibaadadii sidaan ku wajahaya wey sida mushrikiintu ugu wajihi jireen macbuudaadkooda marka intaa anuu markaan gudbiyo hawsha dambe isagay u taallaa malagan iyo nebigan iyo weligan iyobay bay u taallaayo isagaa ilaahay iigu gudbinaya isagu anuu ilahay baanan toos ula xidhiiri karin marka horta isagaan anigu baryaya suu ilaahay isagu iigu baryo hadalkan macnihiisu waa saas markaasa weliba shubho kale ayay soo arooriyaano waxay odhanayaan markaanu leenahay yaa cabdilqaadir akifni cabdiqaadir noo soo gurmo waa min baabi majaasi alcaqli weeye oo ma aha inaan cabdiqaadir baryayna ilaahay baanu baryayna laakiin cabdiqaadir waa ka dhiganayna saasay ku ohanaya almadcuud bihi xaqiiqata huwa allah ama talafud bihada lafd fahuwa mujaradu majaas cabdiqaadir oo caruurna si markaanu leenahay waa majaas lafdigani oo ambata almaطru lcushba oo kale wey roob yaa soo saara geedaa ilaahay iyaad u idaafaysa roobki waa majaas caqliga tanna waa sidaas kale oo aashii cabdulqaadir baanu lafdan ku wajahnay xaqiiqatanna ciday ku socotaa waa ilaahay wey marka ilahay baanu baryanaa bay ku odhanayaan oo isnaad ducaai wa alab ligayr illahi waaye maxaad iyaga meesha kala soo doonta waa bictibaari lwaasita bictibaari shafaaca waanu waasita anu ilahay uga dhiganaynaa iyo shaafic addurar wuxuu daxalaan ku magacaabay ee uu madmadoobeeyey adurr sariya fi radda cal wahaabiya ayuu waxaa ku qoray kadalika mid maaliki la haa mucaasira ayaa isaguna tajdiidiyey qadiyadda majaaska ta ilaahay cid aan ahayn toos loo weydiista wax ilahay meel cid kale aan bixin karin in quyar layska idhaahdo waa majaaze lafdiguunbaa markaa ku dhacaya ciddan kale xaqiiqada ciddaan weydiisanayna waa ilaahay maalikina kitaabkiisa mafaahiim yajibu an tusaxax ayuu ku sheegay sheekh saalex caalimkii wasiirkana ahaa ayaa ugu jawaabay kitaab la hadihi mafaahiimuna daxlaanna dee sheekii hindigaah ee salafigaah buu ilaahay u diray siyaanaة اlinsaan min wasaawisi daxlaan hada الdiin yaciishu lahu rijaal yansur اllahu bihim اlxaq rag baa u nool ilaahay xaqa ugu gargaarayo waxaanu leenahay alaslu fi اlkalaam alxaqiiqa mise waa almajaaz waa alxaqiiqa waynu isku waafaqsanay taas lama odhan karo hadalku waa majaas ilaa la helo daliil oo waxay culamada usuul ku magacaabaan qariino iyo culamada balaaqadi qariino qariino tusinaysa ilaa la helo waay haddii baabkaa la furo qof waliba wuxuu doonay intuu iskaga hadlo hahdo waa majaas caqligana kufriba jiri maayo intuu ilaahay si toosa ah u caayaabuu odhan doona waa majaas oo min baabi xadfi mudaaf oo makhluuq baan caayay marka makhluuqii baan xadfay wa aqamtu mudaafa ilayhi oo ilaahaya maqaamow muqaamow <laughs> nebiguu caayaya markaasuu wuxuu odhanayaa waa majaas kufri oo dhan baa la yskaga hadlaya markaasa qoyar la isku ohanaya waa majaas ana allahu buu odhanaya intuu halka dadku soo hor istaago war maxaad waxaan ujeedaa ana cabdullaahi baan ujeedaa mudaafkii oo cabdi un baan xadfaye mudaaf ileygiio allah un baan meeshiisii dhigay waay wuxuu yihi fajaabu bima taqadama huwa waxaa soo hormarayna waxa weeye ana aladiina kuwa qaatalahum la dagaalamay rasuulu llahi sala اllah alay kuwa qirsan baya bimaa dakarta waxaad sheegtay oo ilaahay rabbinimadiisa wmuqiruuna kuwa qirsan bay ahayn ana awhaanahum asnaamtoodu laa tudabiru shay-an inaanay wax caalamkan kamida maamulin wainamaa araaduu waxay dooneenuun markay caabudayeen aljaha washafaaca yanaa mansiladooda inay ilaahay ugu dhoweeyaan iyo shafaaca ayay dooneen waqra calayh ku dul ma maa dakarahu llah wuxuu ku sheegay fi kitaabihi ilah uhi alaa lilahi diin اkhaalis aladiina اtakaduu min dunihi awliyaa ma nacbudhum ila liyuqaribuuna ilى llahi zulfa iyo haulaai shufcauna cinda allah wawadaxahu ilaahay subxana watacaala uu caddeeyey marka khulaasada jawaabta sheekhu waxa weeye inaad qirto ilaahay rabbinimadiisa oo qura kaga badbaadi maysid shirki intaasoo qura muwaxid ku noqon maysid oo shirku kuma koobna shirku fi rububiya haddii shirkigu waa shirku fi rububiya ku kooban yahay mushrikiintii nebigu uu la dagaalamo mushrikiin may ahaadeen wa kaanuu yuwaxiduuna allaha subxana wa tacaala fi rububiya waxay taasi daliil u tahay shirkigu inuu galo rububiyada cibaadada iyo inuu galo intay mushrikiin ku noqdeenna ay tahay cibaadatum ligayr illah waayo shubhada labaad fain qaala halkan waxaad ku qoranaysaa ashubhatu haaniya shubhadii labaad ba ala bilaabmaysa fain qaala hadduu idhaahdo kii mushriga ahaa haulaai aayaatu aayaadka aad deliishanaysaa nazalat waxay ku soo degeen oy ka hadlayaan fii man yacbudu kii caabudayay ciddii caabudaysay alasnaam asnaamta fakayfa tajcaluuna sidaad uga dhigaysaan asaalixiina dadka wanaagsan mila alasnaam asnaamta oo kale am kayfa tajcaluun seebaad uga yeelaysaan alambiyaa nebiyadu ilaahay soo diray asnaaman asnaam ama wax asnaam oo saad uga dhigaysa shubhadan labaad nuxurkeedu waa maay madmuunkeedu madmuun hadi shub weeye xasru shirki fi cibaadati اasnaam faqad xasru shirki fii cibaadati اlasnaami faqad in shirkiga lagu koobo sanam caabud in sanam la caabudo la qofkii sanam caabuda ayuunbaa mushriga leann qofku haddaanu sanam caabudin sanam aanu barinoo sanam aanu u gowricin oo sanam aanu u nadrin oo sanam aanu u dawaafin laakiin intaaba uu sameeyo malag ama nebi ama weli saalixa mushrik maaha marka madmuunka shubaad waa maxay baynu nihi xasru shirki fii cibaadati اlasnaami faqad ayib weliba shubhadan waxay xagga dambe ka raaciyeen xuja caaifiya waxaa la dhaha xujo aan daliil ku qotomin ee waxay ku qotontaa ay tahay caatifo dadka cawaadiftooda iyo xamaasadooda in la kiciyo arrintaana aada bay u isticmaalaan ahlulbaailku aadna waa inaad uga digtoonaato oo mansilada awliyada iyo darajadooda iyo mansilada nebiga calay isalatu salaam iyo jaaha ilaahay siiyey waxaasay ka hadleen tacdiim nebiy tacdiim awliya maxabat nebiy maxabat awliya fayastacطifuuna quluub الnaas bihadi اlumuur quluubta dadkay kusoo leexsanayaan ay kusoo liilinayaan arrimaha noocaasa adigana waxay kaa dhigayaan mid kasoo horjeeda ambiyada iyo awliyada iyo saalixiinto cadow ah mid caaya bay kaa dhigayaan marka tiraa war iyaga ha baryina allihii abuuray barya walihada u fiirsa hadalkiisa fakayfa tajcaluuna saalixiina mila asnaam inagu waxanu saalixiintu waa waa asnaamta oo kale waa qori iyo dhagax indhaloo dhegala oo ilahay agtiisa aan manziliye darajo toonaan ku lahayn ambiyaduna waa asnaam manaa waa qori iyo dhagax iyo wax lamida ma nidhaahno laakiin waxaynu leenahay makhluuqaadko dhan mid bay ka simayiin almalaaika walambiya walawliya wاsaalixiin walasnaam walaxjaar walashjaar wagayru dalik jamiic makhluuqaat arrin bay ka simayiin yaa sheegaya arrintaas arrinta makhluuq oo dhami uu ka siman yahay aye nacam laa yastaxiquuna shaya min alcibaada makhluuq dhami wuxuu ka siman yahay wax cibaadaa inaanu xaq u lahayn marka sidaad saalixiinta asnaamta oo kale uga dhigaysaan ama ambiyada haddaad uga jeedo sidee baad u diidaysaan in la caabudo sida loo diiday cibaadaة اlasnaam waxaan leenahay nacam in malag la caabudiyo in weli la caabudiyo in saalix la caabudo waanu diidaynaa sidaan u diidayna dhagax iyo geed la caabudo waayo khaaliq oo qura ayuunbaa cibaado xaq u makhluuqu derajadu doonayaba ha lahaadee makhluuqaadku laa waa kala derajo sarreeyaan mansilada ilahay agtiisa ku leeyihiinna way kala sarraysaa laakiin waxay ka simeyn cibaado xaq u waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah makhluuquu soo reebay ilahay maad aragta cibaadada ilahay u sheegayaan oo maxaa aadda ku sheegaya waa baryadan iyo gowraca iyo nadarka iyo dawaafka iyo istikaaada iyo isticaanada iyo kuwa lamidka wey miyay ku kooban tahay buuhi ilaahay ilahay bay ku kooban tahay wama arsalnaa min qablika min rasuul ila nuuxi ilay anahu laa ilaha ila ana facbuduun laa macbuda bxaqin ila ana wacbudu اllah walaa tushrikuu bihi shaya shaya waa nakiratu fi siyaaq nahy maxay faa'ideynaysaa cidnaba inaan cibaado la siin karin ayan kaanat mansilatu waxay kale faa'ideynaysaa tashriikoo dhan inuu ilaahay diiday oo tushrikuu waa ficil dhacay fii siyaaqi nahyi ficilka dhaca fii siyaaqi nahyina wuxuu la xukum yahay nakirada dhacda fi siyaaqi nahy cumuum bu faa'iideeya waayo dee asalkiisa ayaa ah ism masder buu ficilu ka soo jeeda walasl fi asmaa'ina waa inay tahay nakiro oo macrifo aanay ahayn marka laa tushrikuu eh, anhaakum can ishraakin ama laa tafcalu ishraakan bay ka dhigantay shirki oo dhan shirkun fi rububiya shirkun fi luluhiya midnaba ilahay ma ogola marka shubhada nuxurkeedu waxa wey xasru shirki fi cibaadati asnaami faqat in la dhaha shirki waa in sanam la caabudo aad baanay tani u badantah oo sidaad u simaysaan dad asnaam baryayey u gowracayey gurmad weydiisanayey magangelayey asnaam dhagaxaana ama geedaa ama dhoobe iyagu ay sameeyeena ama geed ay qoreena iyo qof ambiyadii iyo rusushii ilahay agtiisa mansilada ku lahayd barya iyo awliyadii iyo saalixiintii ilaahay uu karaamiyey barya saad labadaa u simaysaan bay kuleeyihin ashirku ya cabd huwa cibaadaة اasnaam aljawaab can hadihi shubha intaan hadalka sheekha u gelin min alaaثati awjuh saddex weji baa shubhada lagaga jawaabaya alwajه اأwl wa an yuqaal laa nusalimu ana shirka munxasiru fi cibaadati اasnaam anagu kuguma waafaqsanin kaamana ogolin inuu shirkigu ku kooban yahay sanam in la caabudo bal shirki waxa weeye jamcu gayr اllahi maca allah fima laa yajuus ila lilah jaclu shayin min khasaais illahi wa xuquuqi ligayri waa in wax ka mida wuxuu ilaahay la gaarka ahaa ee u goonida ahaa iyo xuquuqdu kelidii lahaa cid kale loo yeelo ama ilaahay cid kale lagu sharakaysiyo ciddaasi sanam ha noqoto ama malaku jibriil ha noqoto geed ha noqoto ama nebi maxamed ha noqoto shirki waa kaas waxaana arintaa wayucrafu dalika bimuqadimatayn shirkigu inaanu ku koobnay in asnaam la caabudo shirkigu uu yahay wixii ilaahay uu lahaa kelidii in ilaahay iyo cid kale lagu shurakaysiiyo ama cid kaleba la siiyo waxay arrintaasi ku caddaanaysaa laba muqadimo iyo natiijo labadaa muqadimo ka dhalanaysa muqadimada koowaad waxa weeye ana nabiya bucitha ilaa aqwaami mutafariqiina fii macbuudaati muqadimada kood waa nebi maxamed ma waxaa loo diray dad asnaam caabudaye uun ayadday ka jawaabaan oo cerbax baad kusoo barateen ya maya wey maxaa yaa loo diray nebi maxamed ilaa aqwaami mutafariqiina fii macbuudaati dad waxay caabudayaan ku kala duwan minhum man yacbud اmalaaika minhum man yacbud اlambiya minhum man yacbud الصaalixiin minhum man yacbud الshamsa wاlqamr minhum man yacbud اlashjaar wاlaxjaar muqadimada koowaad taasa meel inoo dhig inaan dadkii nebiga loo diray shirkiga uu kala hadlayay aanay ahayn un kuwa asnaamun caabuda o macbuudaad kala duwan ay caabudayeen laba almuqadimaة الثaaniya أna الnabiya lam yufariq bayna macbudi wa macbudi fi اlxukmi bاlkfr lam yufariq baynahum wa qaatalahum jamiica qawaacid arba kuso haray kuwa macbuudaad kala duwan caabudayey nebigu muu kala duwin oo muu odhan ka malagga caabudayaa kaafir mushriga maaha ka nebiga caabudaya ka weliga caabudaya ka geedkiiyo dhagaxa ama sanamka caabuday unbaa kaafir mushriga ma odhan bal nebigu dhammaantoodba wuxuu ku xukumay inay kufaar mushrikiina yihiin wakadalika lam yufariq baynahum fima yataratabu cala eh, alxukmi calayhim bishirk waxa ka ratibmaya ee ka dhalanaya in shirki lagu xukumay iyadoo macbuudaadkoodu ay kala duwan yihin nebigu kuma kala duwin bal qaatalahum jamiica kii malaga caabudayay kii nebiga caabudayay kii dhagaxa caabudayay kii geedka caabudaya dhammaantoodba nebigu waa la dagaalama labadaa muqadimo soo mahays dadkii nebiga loo diray macbuudaad kala duwan bay caabudayeen ko laba nebigu muu kala duwan dhammaantood isku xukumuu ka dhigay isku sibaanu la tacaamul natiijaduna waa maxay anatiija manaad اlxukmi bishirki huwa tawajuhu bilcibaadati ligayr اllah idan waxaa cilo u ah in qowl ama ficil ama cidba shirki lagu xukumaa ma aha cidda uu caabudayo ee waa inuu cibaadadii cid aan u yeelay manaad اxukm bishirki waa maxay jaclu cibaadati ligayr اllah mar hadduu cibaadadii cid aan u yeelay wuxuu ku xukuman yahay qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo ictiqaadkiisu inuu shirki yahay isaguna inuu mushrik yahay axkaamu mushrikiinna uu leeyahay bigadi الnadari can nawci اlmacbuud wa manzilati yuu caabuday wax macno agteena ay ka leedahay ma jirto ilahay cid aan hayn ma caabuday ha ciddaasi waayo wax macno ay noo leedahay ma jirto waayo waxay xukmi ka bedeleysaa baani jirinba inuu malag caabudo in nebi caabudo inuu weli caabudo inuu mid nool caabudo mid dhintay caabudo jin caabudo insi caabudo qorax caabudo dayax caabudo geed caabudo dhammaantoodba wasfiga jamciya waa inay yihiin makhluuqaat laa tastaxiqu shayan min alcibaada idan manaat اlxukmi bishirki waa maxay jaclu shayin min alcibaadaati ligayr illah aya kaana almacbuud macbuud kuu doonaya baa noqo war ma fahamteen waay cilaة الshirki hiy الtashriik sawaء kana الtashriik fi الrububiya aw fi اluluhiya aw fi اlasmاء والصifaat wa sawaء kana اlmushraku bihi sanama aw kaana malakan aw nebiyan mar hadduu tashriik dhacay bayna alkhaaliqi wاlmakhluuq waa shirki tashriigu baabku doonaya ha galo cidda ilaahay wadaaga looga dhigana cidday doonaysa ha noqoto hal hada yaqiin fii quluubikum hal hada yaqiin fii quluubikum am fiikum shak ya ayib jawaabta labaad waxa weeye waa in la ihaahdo nusalimu jadala anahu ma cabaduu ila اlasnaam waxaanu ka soo qaadaynaa farda wa taqdiiran tasliim baanu idiin samaynaynaayo asnaam mooyaane wax kale inaani caabudin ayaanu ka soo qaadaynaa laakiin waxaanu idin leenahay hal kaanuu yacbuduuna asnaama lidaatiha asnaamta ma iskeed bay u caabudayeen am am kaanat ramzan lisaalixiin su-aasha ma fahamteen kaba soo qaad inay asnaamu caabudayeen qowmkaa nebiga loo diray asnaamta ma iskeed bay u caabudayeen oo qiimo iyo macno iyo mansiliyo darajo iyadoo agtooda ay ku leedahay bay u caabudayeen oma waxay ahayd macbuuda cindahum lidaatiha am kaanat macbuuda cindahum ligayriha mise iyadu calaamad un bay ahayd iyo ramsi ee cibaadadoodu cid kale ku socotay jawaabta waa maxay asnaamta lidaatiha umay caabudahayn adilo badan baana taa tusinaysa adilada waxaa ka mid ah sida ibnu cabaas radi allahu canhu uu yihi waxaa dhici jirtay midkood inuu dhagax caabudo isagoo dhagaxiisii wataa uu la kulmo ama uu helo dhagax kaleo kaa qurux badan markaasuu dhagaxaa horuu iska tuurayay kan kalu qaadanayay ku wareegayay hadduu dhagaxaa hore lidaatii u caabuday buu tuurila ya ma tuureen marka lidaati uma caabudahayn dhagaxu calaamad ubu ah ramzi unbu ah yay caabudayeen saalixiin dhagaxaantani waxay calaamad iyo rumuus u ahay dad saalixiina sida laata oo kale de markii dambe lagama dhigin asluhuna muxuu ahaa rajul saalix suwarulmalaaika suwar sawiro ay sameeyeen oo ay le waa suwarulmalaaika bay caabudayeen waxaani ramzi iyo calaamadunbu u yahay malaaigta ciday cibaadadu ku socota ay leeyihin ilahay bay oo shafeec qad ilahay bay noo dhaweynayaana maaha dhagaxan iyo geedkan iyo waxaanay qoreena waa malaaigta qodobkaas aad buu muhim u yahay inaad fahamto oo markanay leeyihiin anagu saalixiin baanu baryaynaa u nadraynaa u gowracaynaa kuwaasina asnaam waxaan le lah laa farqa baynakum idinkuba saalixiintaad sheegaysaa waxaad u yeesheen rumuus oo sheekh waloo aada baridaanba qabri iyo qubad iyo maqaam iyo ninka sheekh isxaaq meesha tagtaba reer sheekh isxaaq ay joogaan sida haalibkaa ah. meel maqaama baa ka dhisan meel walbana dee kuma aasna cadan haddaad tagto maqaamu sheekh isxaaq jabuuti haddaad tagto maqaamu sheekh isxaaq meleblaaye haddaad tagto maqaamu sheekh isxaaq ma dhismahan iyo waxaana la caabudaya maya sheekhi buu ramzi u yihi cabdiqaadir aljaylaani saasoo kale marka idinkuna saalixiintaad caabudaysa inbaad u yeelateen waxyaabaha calaamadu ah iyaguna saasoo kalun bay ahaayeen kaanat ramza lisaalixiin mabdau cibaadat اasnaam baaba u daliila mabdau cibaadat اasnaam muxuu ku bilaabmay sawiro taalooyina sawirada taalooyinkaas ma macbuud lidaatiha ah bay ahaayeen macbuud ligayriha ah. raggii saalixiinta ee qowm nuux ka mid ahaa ayay taalle iyo magacuyaal u ahaayeen marka asnaamtani taalle iyo magacuyaal un ba ahayde cibaadadoodu maxay ku socotay saalixiin bay ku socotay haddana lagama yeelin waxaa lagu xukumay inay mushrikiin yihiin jawaabta labaadna waa ta lahaa kama soo qaad inay asnaam caabudeen asnaamtu waxay taallo iyo magacuyaal iyo calaamad u ahayd saalixiin marka fi lxaqiiqa isku midun badi jawaabta saddexaadna waa in la idhaahdo ina aladila fi nahyi can shirki mulaqa markaad leedihin asnaam bay caabudeen waxay sameeyeen soo shirkiun maaha dee adilada shirkiga nahyiday ee diiday shirkiga diiday qeyd uma yeelin oo may odhan ashirku bilasnaam baa xaaraana oo gaalnimo ah ee way ilaaqdee wax allaala waxa shirki la idhaahdo oo dhan ayay diiday sawaaء kaana almushraku bihi sanama aw غayrahu wacbud اllaha walaa tushriku bihi shaya waa caam shaya وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون hadday dhacday nusuusta qaarkood asnaam lagu sheegana waa min baabi dikri bacdi afraad اlcaam bxukmi yuwaafiqu xukm اlcaam wahada laa yufiidu takhsiis soo usul fiqi kumidan arag takhsiis goormaa la sameeya waa haddii fardigan caamka xukumkiisa laga saarayo wuu daliil xukum xukumka caamka khilaafsan u sheegay waadix maha oo isaga laga soo istinado xukumka caamka xukum khilaafsan loo sheegay laakiin haddii daliil fardi afraadii caamka ka mid ah xukumkii caamka laftiisa inuu si gaaro ugu sheego taasi taksiis ma faaideyneyso takiidu bay faa'ideyneysa waadix maha marka jawaabta saddexaadna waa taas wuxuu ihi sheekhu fajawaabu waxaad ugu jawaabtaa bima taqadama wixii soo hormaray fainahu isagu idaa aqara haddii uu qiro ana alkufaara kufaartu yashhaduuna inay qirayeen biruubiyati rabinimada rabbinimada kulliha dhammaanteed lilahi ilahay u qirayeen sifaat ruubiya o dhan ilahay inay ku koobayeen wa annahum iyagu maa araadu inaanay ka doonin miman qasadu cidda ay u qasdiyeen ilaa shafaacata oo waxay qurbaanka ugu sameynaya wax kale inaanay shafaaca doonina mooyaane walaakin hase yeeshee intaa intuu qiro araada uu doono an yufariqa inuu kala geeyo beyna ficlihim siday samayn jireen iyo wa ficli suu isagu samaynaya bimaa dakara uu ku kala geeyo oo anigu waxaan ku tacalluqsanay saalixiin iyaguna asnaan bay ku tacalluqsanaayeen intaa inuu ku kala geeyo hadduu doono fadkur low waxaad u sheegtaa ana alkufaara kufaarta minhum inuu ka mid ahaa man yadcu asnaam waxaad u sheegtaa waa muqadimadii koobaade inay ahaayeen mutafariqiina fii macbuudaatihim oo aanay asnaamun caabud ahayne macbuudaad kala duwan inay caabudayeen u sheeg oo qaar ay asnaam caabudayeen wa minhu waxaa ka mid aha man yadcuu mid barya alwliyaa aladiina kuwaasoo qaala allahu fiihim ilaahay markuu ka hadlaye uu yihi ulaaika kuwaasi aladiina kuwii weeye yadcuuna ay baryayaan yabtaguuna waxay baryayaan xaalo kuwaa la baryayaa ay doonayaan alwasiilata wax u dhoweeya iyaga ilaa rabbihim rabbigood ayuumkoodii baa dalbaya ayuum waxaad ka bedeshaa wowda faacilka yabtaguuna ku jirta koodii baa dalbaya wuxuu ilaahay ugu dhowaado aqrabu ilaahay u dhowaansho badnaa wayarjuuna kuwan la baryaya waxay rajaynayaan raxmatu ilahi raxmadiisa wayakaafuuna waxay ka baqayaan cadaabahu ilahi cadaabkiisa kuwaas yay ahaayeen selafku laba tafsiirun bay ku leeyihin sidaynu kusoo aragnay alqawaacid alarbac in la dhaahdo waxay ahaayeen jin gaalo ahaa kuwa insi ay caabudi jireen dabeetana jinkii baa islaamay kuwa ilaahay caabudo waxido noqday kuwii insigaana cibaadadii jinka ay caabudayeen bay halka kasii wadeen marka kuwaasa lala hadlayaa <clears throat> kuwaasaa laga hadlayaa laleeyahy kuwanay caabudayaan iyagaa caabidina lilaahi ah jinka islaamaya waana sida ka ansaxday cabdulaahi ibn mascuud bukhaariyo muslim ba ay wariyeen inay aayaddu taa kusoo degtay qowlka kalena wuxuu yihi may waa kuwii caabudayay malaaigta iyo maryam iyo ciise iyo cid tidhi aayaddani asnaam bay ka hadlaysaa ma jirtaba waayo awsaafta ay sheegtay awsaaf asnaameed ma aha oma sanam baa yabtaqii maa yuqaribuhu ila allah doonaya wux ilaahay ugu dhowaada oo raxmadda ilaahay rajeynayo cadaabka ilaahay ka baqaya maya markaa cid sanam ku sheegtay cidda aadani ka hadlayso ma jirto waa labadaas labadaa mid baa lagu sheegay culimada qaarna waxay idhahdeen sida shekh ulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa alwasiila fi tawasul wuxuu yihi waa caam aayaddu waxay caam ku tahay fii kulli man kaana macbuudu caabida lilah qof kastoo ciddan uu caabudaya ay tahay cid ilaahay caabudda ayay caam ku tahay ha oo kuwan la sheegay ee nusuusta qaar lagu sheegay <clears throat> ama salafka qaarkood ay ku fasireen waa min baabi darbi lmithaal waa tusaale ayuunbay u yihiin aad waxay caam ku tahay fii kulli man kaana macbuuduhu caabida lilah wayadcuuna waxay beryayeen ciisa bna maryam iyo wa umo hooyadii markaa markan aad leedahay asnaamun bay caabudayeen waxaanu ku leenahay waxba kama jiraan qaar asnaam caabuda asnaamta lafteeduna taaliya magacyaalun ay u tahay saalixiin iyo qaar saalixiin toos u caabuda intaba way lahayn wayadcuuna waxay beryeen ciisa bna maryam wa ummahu waqad qaala lahu tacala ilahay wuxu uhi ma lmasiixu ilaa rasuulu fariisida mooyaane qad khalat ay tagtay min qablihi isagoo hortay arusul rasuul ay ka horeeyeen wa ummuhu hooyadiina sidiiqatun waa mid run badan oo rumayn badan kaana waxay ahayd ciise iyo hooyadii akulaani kuwa cuna acaam cuntaday cuni jireen bimacnaa waa makhluuq muxtaaja wey baahan cuntada inuu baahan yaha buu cunayaa mar hadduu yahay makhluuq muxtaajana cibaado xaq uma laha weyaan macnaha undur eegoo u fiirso kayfa nubayinu lahum saan ugu cadaynayna alaayaat wanugu sheegayna makhluuq inaanu cibaado xaq u lahayn walow nebi baa noqdeen uma andur dabeetana eegoo u fiirso anaa yufakuun sida xaqa looga leexinayo ee biliis u duufsanayo qul waxaad tidhaahdaa tacbuduuna ma waxaad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay sokadii maa mid laa yamliku lakum idinkaan idiin hayn daran dafca darin dhib difaaciste walaa nafcan e walaa jalba nafcin iyo nafci soo jiidisti wallaahu ilaahayna huwa ilaahay asamiicu waa ka dhawaaq kasta maqla alcalimu wax kastana waa ka og marka aayaddan waxay tilmaamaysaa nebi ciise iyo hooyadii in la caabuday walihaada baa ilaahay uu tilmaamay inaana lahayn sifaatkii macbuudka ay leeyihiin sifaatkii makhluuqa caabidka ah wari kaana yakulaani acaam wuu sheegayna inaan nebi ciise iyo hooyadii aanay dadka waxyeelo iyo dhib ka difaaci karin waxtarna aanay uxaasilin karin marka waxaanay taasi takdiib iyo beenin u tahay kuwa odhanaya awliyadu yanfacuun wayaduruun nebi ciise iyo hooyadii bay ka darajo sareeyeen waa kan ilaahay laa tacbuduuna min duuni ilahi maa laa yamliku lakum daran walaa nafca oo cid kastoo ilaahay sokadii la caabudayo nafa allaahu canhum nafca wadara wallahu huwa samiic اcalim weliba aayaddan waxaa kasii dambaysa aayadda kale sariixa ku ah in nebi ciise iyo hooyadii la caabuday waid qaala allahu ya ciisa bna maryama anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayna min duuni illah yowma alqiyaama ilaahay weydiinayaa nebi ciise ma adaa dadka ku yidhi aniga iyo hooyaday laba macbuud naga dhigta ah. maxaa su-aal ilaahay waa og yahay nebi ciise inaanu sidaa odhan tawbiik bay arintaasi u tahay iyo qalbi jebin kuwii caabuday inay calaa dalaal ku sugnaayeenna waa loo muujinaya qaala subxaanaka ma kaana lii an aquula ma laysa lii bxaq in kuntu qultu faqad calimta taclamu ma fii nafsi walaa aclamu ma fii nafsi ma qultu lahum ila ma amartanii bihi an icbudu llaha rabbii warabbakum marka waa la caabuday ciddii caabudayna waxaa lagu xukumay kufri iyo shirki lama odhan nebi ciise iyo hooyadii oo weliyada mar hadday qurbaanu sameeyeen iyagoo ilaahay ugu dhowaanaya waasito uga dhiganaya shafaacadoodana doonaya waa saxanyi lama odhan wadkur la waxaad u sheegta qowlahu tacaala qowlka ilaahay uu yihi wa yowma wadkur xus yowma maalin yaxshuruhum uu soo tubi doono ilaahay jamiican xaalo ay dhan yihiin yuu soo tubaya alcaabidiina wاlmacbuudiin yajmacum lilxisaab kuwii caabuday iyo ciddii la caabuday oon alla ahayn ayuu ilaahay soo tubi doonaa si uu xisaabiyo uma yaquul deete intaa dabeed wuxuu odhan doonaa lilmalaaikati wuxuu ku odhan ahaaulaai kuwaasi ma waxay ahaayeen iyaakum idinka ahaaulaai kuwaasi kaanuu ma waxaan yacbuduuna kuwa caabuda iyaakum idinka kuwaas ma kuwa idinka idin caabuda bay ahayd ilaahay waa og yahay inaanay malaa'igtu cibaado u dirsan lacaabudana aanay odhan laakiin waa su-aalu tawbiikh ibnu kaiir wuxuu yihi fayasأl اmalaaئika aladiina kana اlmushrikuuna yazcumuun anahum yacbuduuna اlandaad alati calى suurati اmalaaئika ilahi wuxuu weydiinaya malaaigta oo ah kuwii ay sheegan jireen kuwii andaadda caabudayey andaad ay u yeeleen suuradii malaaigta liyuqaribuhum ilى اllahi zulfa si ay malaaigtu ilahay ugu dhoweeyaan qaaluu waxay dhaha malaaigtii subxaanaka ilaah xumaan o dhan adaa ka hufane anta adigu waliyunaa baa tahay ka noo gargaaraya min duunihim oo natakhiduka waliya laa natakidka waliya walaa natakhidu waliya min duunik bal kaanuu waxay ahaayeen annaga namayna caabudeena bal kaanuu waxay yacbuduuna kuwa caabuda aljina jinka akaruhum badankoodu bihim jinka muminuuna kuwa rumaysan bay ahaayeen marka aayaddan waxay tilmaamaysaa in malaaigtii la caabuday haddaan ciidamo malaa'ig caabudin oo aanay qurbaan u qadimin si ay ilaahay ugu dhaweeyaan uga shafeeco qaadaan maxaa malaa'igta su laga weydiinaya waa la caabuday malaaigta oo waxaa bay samaysan jireen sawiro ay leeyihin waa suwar اmalaaika waa beryi jireen markaasay shayaadiintu intay u yimaadaan baa xaajaadkooda qaar ay u gudi jireen si ay ugu qaataan inay ciddanay caabudeen malaaig ay tahay ciddan usoo gurmatay ama wuxu taraysaana malaaig ay yihiin arrintaana aada baa sixiroolayaasha iyo khuraafiyiin dadka ay ugu lugooyaan waa dhegeystee maan u malaynaya nin suudani oo oday weyna oo saaxir toobad keenay ahaa saaxir buu ahaan jira uu toobad keenay anoo ina yaroo dhalinyaraabaa nin sheekha laygu sheegay buu ihi waddan kale niger marka waddankaasaan ugu tegey si aan cilmi uga barto bad kalun baa laygeliyey buu ihi waxaa laygu ui waxbaana laga kaa tusaye min awliyaa ilaahi saalixiin baad ka mid noqonaysaa marka maxaan sameeya waxaad sameyneysaa meel cidla ah ayaa lagugu xidhaya afartan cishada halkaa ku jiraysa timirna waad qaadanaysa iyo eurobia maalin walba xabad timiraad cunaysa meeshaa markaad gasho waad isqaawinaysa adoo qaawan baad laba ragcadood tukanaysa waxyaabaha ka fajacdaa ku iman doona haddaad argagaxdo ama meesha aad ka soo baxdo way kuu dhamaatay sidii baa la yeelay buu ihi oo guri laga dhisay meel cidlaa baa lagu xareeyey dabeetana dharkii baan iska dhigaan oo qaawan baa laba ragcadood tukay waxyaaba la yaab le baa buu leeyahay hangarale caqrab dibqalooc helicopter leg masas waaweyn oan aada uga baqay laakiin mar walba hadalkii sheekhaan xusuusanayay waan adkaystay afartan maalmo kadib baa meesha ka soo baxay deetana waxa lagu uhi khalaas wasalt waad gaadhay min asxaabi alkhat ka mid noqotay waxyaabana waa la tusay nin halkaa marayo oo kildhi sita uu kusoo weysaysanayo ayaa lala hadlo war dhig kildhiga markaas la kildhiga u yeedh kildhiga baan u kaalay kildhiga waa soo cararay buu u yimi calaa kulli xaal wuxuu leeyahay sixiroolaan ahaa laakiin anigu waxaan isu haystay ciddan ila hadlaysa ciddan ila soo xidhiidhaysa ciddan hawlaa i qabanaysa inay malaa'igtii yihiin saasaana laygu sheegay waxaanaan samayn inuu sixir yahayna ma ogeyn nin un baa ii yimi bui suudani ah oo ganacsado ah ayuun baa lagu yihi halkan sheekh suudani oo min awliyaa illaahi saalixiin dadkao dham aanay igu xidhayn buuri oo layga barakaysta waxbaa lay weydiiya dadku markay ii soo gelayaan gurguurad bay igu soo galaan buuri marka ninkaa markii saa loogu sheegay buu yihi bal sheekhaan soo eego uu ii yimi markaasaa lagu yihi gurguuro sheekha si kale looguma galo wuu diiday buui ma gurguurinay bu hi anigu caadi baa lagu gelaya marka arkay inay ishaystaan kuwii muriidiintaa ah baan ku ihi soo daaya waa la soo daayay halkan agteedu soo fadhiistay waa iswarwareysanay suudaan iyo arrimaheedii iyo wixii reer isku wadan iska warwareysan jireen markaasuu yuhi waxaan maqlay inaad min awliya ilahi saalixiin ka mid tahay saan ku ihi ha min awliya ilahi saalixiin baan ka mid ah markaasuu yihi ma lagu khidmeeyaa yani cid maku adeegta saan ihi ha yaa ku khidmeeya malaaigta my malaaia kuma khidmayso malaaigtu bani aadam amarkooda maba qaataanba ama saxtaas amar bani aadam malaa'iga kuma shaqaysaba orado malago tago waxaa ii soo qabo waxaa ii qaad qofkaa waxaa u tar ma jirto ilaahay unbay ka amar qaata nebi maxamed maruu kuhi malaku jibriil intaadna soo booqato in ka badan maadna soo booqati muxuu ugu jawaabay وma نتنزل إlا بأمr رabka lw ma byna أydina وma kلفna وma byna ذalika وma kana رabka نaصya amar rabu baanu kusoo degnaa yani isagama kaa iman karno waaan ku wuxuu igu yihi buu yihi waxaan kuu shaqeeyaa waa jin jina waana jini ma u yeedhi kartaabi bu ihi buui markaa wuxuu hi nin sahsoobi la yidhaahdo oo jina oo laba lix steetantool mu i jin buu anuu dee malaaig baanu haystaa buui laakiin waa waa caaqil jin kii baa wixii baan akriyey bu i rumuustii loogu yeedhiye lagu soo xaadirinayey wuu yimi halkaasuu soo istaagay marka markanuu imanayo xayawaan ay ama bisad ama faras xubis kusoo dhigaya buui halkaa soo fadhiistay markaasaa ninkii wuxuu akriyey buui aayat kursi ayaة الkursi akriyey ayuu dib u cararay bu i markaasaa oo haddana ku celiyey halkii kamuu cararay markaasaan ihi bu i usuu ihi soo ma arkeysid malaaig baa qur-aan ka cararta waa jin waxani sanuu markuu halkaa isho soo kaan cararin markaasuu yihi wuxuu la carari waayey intuu qur-aanka xadku qur-aan ka maqlayay buu ka baxay aad baan kor ugu qaadayaa baleeg kursigiiba akriu kor u qaaday sii caro waanu yeedhay buui saasoobi kaala saasoobi kaala nag wuxuu dhawan buui ninkii farta ku fiqay maxaad imaadaa soo talagu dhinac fadhiya <laughs> halkaasaan ku toobadkeenay buuan ku ogaaday waxaanaan la shaqaysanayay inay jin yihiin aniguna aan sixiroola ahaa